bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu faslu wasalaatu اlistisqaaءi masnuunatun istisqaha salaadiisa masnuunatu waraab dalabka ama roob doonta salaadeeda masnuunatun weeyaan mid la sunneeyo fayaأmuruhum اlimaamu imaamkii wuu farayaa dadkii bitowbati towba ayuu farayaa wasadaqati sadaqa ayuu farayaa waalkhuruuji bixid min almadaalimi laga baxo ayuu farayaa dulmiyaalka oo dhan oo xuquuqdii bani aadamka iyo xaqi alle labadaba markaa yacnii laga baxo wa musaalaxati alacdaa'i acdaa'dii dadkii acdaa'daee colka isu ahaa heshiisiintooda oo inay heshiiyaanbuu farayaa wa musaalaxati alacdaa'i acdaa'dii heshiiskoodii oo inay heshiiyaan buu farayaa wa siyaami alaaثati ayaamin saddex maalmood soonkood ayuu farayaa uma markaa kadib yakhruju bihim uu la baxayaa fi اlyowmi الraabici maalinkii afaraad fii hiyaabin dhar ayuu kula baxayaa isagoo ku dhex jiro bidlatin dharka oo bidlatin dharka lagu shaqeeyo ah oo dhar marka ziine iyo qurux leh aan ahayn wastikaanatin miskiinnimo isagoo ku dheehan ayuu baxayaa wa tadarucin iyo isbihinbihin ayb wuxuu leeyahay istisqihii alistisqaaءu waa dalabu suqya min allaahi tacaala waraab oo ilaahay laga dalbo laga raadiyo salaadaas marka waxay leedahay istisquhu dhowr nooc waaye isagoo salaad lehna waa jiraa isagoo biduuni salaadana waa jiraa tan hadda halkan ku guntay waa salaaddii nacam iyadoo wax salaada aan la tukaninoo mimbarka la koro la duceeyana waa jiraa nacam oo wax salaada markaa aan lahayn marka isagoo salaad leh iyo isagoo duco keliya ah salaadda marka ducadii iyo salaadiiba waa iskugu jirtaa iyadaa afdal ah ayb oo rasuulkana calayh isalaatu wasalaam wuu sameeyey ee mid iyadoo duco keliyana waa sameeyey oo ninkii marka usoo galay isagoo jumcada tukanayo halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat الsubulu fadcu llaaha yugiiunaa tii marka uu gacmaha kor u qaaday isla markiina roob uu yimid salaadna lama tukanin markaas marka alistisqaa'u cala almimbar oo aan salaad la jirin waa bannaan tahay iyadoo salaad la jirtoo musallaha iyo meesha bannaan la aadana oo lagu tukadana waa bannaan tahay abuu xaniifa midda dambeo salaadda diido duco keliya waayuu yidhaahdaa istisqaha isaga laakiin salaadiisu axaadiid saxiixay ku sugnaatay oo fara badan ayb sunan iyo marka waxay leedahay iyo wax salaaddii marka hay-aad loo tukado iyo sifo ayay leedahay waxyaabihii marka ka horreeyuu ka bilaabay waxa uu yidhi wasalaatulistisqaa'i roobdoonta salaaddeeda masnuunatun weeyaan tun la sunneeyo muqiim iyo musaafir waa loo sunneeyaa labaduba cinda alxaajati marka baahi ay jirtaana la sunneeyaa oo roobkii maalan daahay ama roobkii ama roobkiio yani elihiioo guray ceelashiioo gureen roobkiioo la waysan yahay nacam waxyaabahaas marka biyo la-aan ayaa loo roob doonaabo ayb salaatulistisqaha waa sunna marka la leeyahayna in lagu celceliyana waa bannaan tahay nacam mar haddii inta istisqa la sameeyo roobkii haddana aunan imaanin haddana mar labaad in lagu celiyo mar saddexaad lagu celiyo aan laga quusanin ducadii ayb oo mar iyo laba iyo ka badan in la yeeli karo ilaa laga waraabiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waraabinayo dadka fayamuruhum اlimaamu imaamkii wuxuu farayaa bitowbati towbo towbada marka waxa laysu farayaa waxay tahay axaadiidta waxay tilmaamaysaa dadka hadday dunuubta iyo macaasidu ay badato in roobka dhibicda roobka la xabisayo tafaasiirta qur'aankana wayalcanuhum اllaacinuun iyo dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun meelahaas marka waxay ku sheegaan xataa xayawaanku inuu bani aadamka lacnadaayo oo idinka dartiina nalagu roobkii nalooga xabisay iyo macaasidiinni iyo inay leeyihiin ayb marka towbo ayuu farayaa si roobkii marka maadaama sababku macsi ay ahayd roobka oo u xabismaayo cagsiga macsidii in lala yimaado waa macsidii laga noqdo ayb wasadaqati buu farayaa sadaqo sadaqada iyadana ixsaanka khalqiga loo sameeyo waxay keenaysaa ixsaan alle wallaahu fii cawni اlcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ayb waxaan marka deliilkooda adiladaas caamkaa laga qaadanayaa nacam adilada caamka ku camalfalkeeduna waa waajib markaan oo kale in tooba la in yacnii la toobad keenayo deliil ha loo keena haddii la yidhahdo toobadu awaleyba waajib ahaydba ama roob ha eh, roob la-aan ha la ahaado ama yaan la ahaaninba ayb sadaqadiina sidoo kale walkhuruuji ka bixis min almadaalimi laga baxo yanii towbadiina marka waxay ujeedaa xuquuqdii alle la dayacay laga towbad keeno walkhuruuji min almadaalimna bani aadamka dulmiga uu isdulmiyey in laga baxo oo maal iyo cirdi iyo dhiig ah ayb iyadoo dadku dulmi ay ka buuxaan eh, naxariista alle subxaanahu wa tacaala way ka dheeraanaysaa ayb haddii dil iyo dhac iyo boob ou jiro wa musaalaxati alacdaa'i dadka acdaa'da la heshiisiiyo ayuu amrayaa inay inay heshiiyaanba iyaga ayb oo dadkii marka uurgunud iyo waxaa isku qabo inay isku calool furaan wa siyaami alaaثati ayaamin saddex maalmood soonkood inta aan la bixin ka hor ah ayb saddex maalmood in la soomo marka qaar waxay leeyiin maalinta saddexaad iyadoo la sooman yahaa la baxa qaarna waxay leeyiin saddex marka lasoo soomo maalinta kale afaraad marka yaa la baxayaa ayb imaamu nawowina marka sharxulmuhadabka labada waa sheegaa wuxuuna yacni yidhaahdaa yowmu carafa iyo tan waxay ku kala duwan yihiin yowmu carafa bacda zawaal ayaay bilaabataa marka qofku hadduu soomo waa daciifayaa ducaduu ka daciifayaa laakiin middan sida badan qabla zawaalay dhacdaa qabla zawaalna qofku weli dacfi iyo kuma imaanayo ayb so iska sooman marka waa la yeeli karaa soonkana marka shaaficiyadu waxay u keeneen waxay tahay dacwatu saa'imi mustajaabatun qofka saa'imka ducadiisa waa la ajiibaa marka kullu macaani ee ducada layskaga aqbalayo o dhan in lala yimaado ila alla bari baa la rabaa meeshaana uma yakru waxaa kaloo la sunneeyaa isagu aanu tilmaamin dadka ahlu salaaxa ah ee fadliga badan oo khayrka iyo lagu yaqaano oo weliba nebigana qaraabo la ah oo macnaha ah reer beni haashim ku ku abtirsado dadkaasoo kale marka hadday jiraan iyaga in la yidhaahdo ilaahay barya dadkana ay aaminsadaan oo cumar baa laga qaadanayaayo iyadoo saxaabadii joogta ayuu cabbaas nebiga adeerkiisu ku tawasulay waxa uuna yidhi noo duceey cabbaasna marka waa duceeye waxa lagu tawasulayena waa ducaa'ulcabbaas lcabbaas ducaau cabbaas bay ahayd ee maaha wejigiisa meesha taagan ma ma uusan ahayn wakhtigii mucaawiye iyadana roobabaar dhacday dadkii markii uu tujinayey ayaa wuxuu yidhi aawey yaziid bnu اlswad aljurashi isagii baa marka dadka kasoo dhex tallaabsaday waa duceeyey marka roob baa yimid marka dadka ahlu khayrka ah ee weliba nebiga qaraabadana la-ah in la raadiyo haddii aan la helin nebiga qaraabo wax la-ah dadkii marka laisleeyahy waa ugu khayr badan yihiin dadka culimmada marka waxay yidhaahdaan dadka marka khayrka daran iyo in laga ilaaliyaa fiican oo markaas yacnii waxay halis u yihiinba in ducadoodii aan la aqbalin ayb markaa dadka khayrka badan in la raadiyo nacam ayb oo iyaga marka duceeya la ilaahay barya la dhaho dadka marka ahlu bidcada oo kale iyo kuwa fasaqada ah iyo inaan la hormarinin ayb oo iyagu marka macaasi ku raran waxaa la diidayaaba macsida in laga dheeraadaba ay tahay waa macsida ayb waxaa laga dheeraanaya macsidaas ah ayb gaalada iyagana marka sidoo kale waaba yacnii in la inaan la keenin haddii ay dhacdo marka gaalada muslimka iskaga hoos nooloo dimiyiinta inay imaanayaanoo roob iyo waraab ay rabaan iyaga laftirkooda muslimiinta in laga sooco meel gaara taga la yidhaahdo idinka saasaa marka shaaficiyada haddii meel gaara ah laga soocayo dhib ma laha inay yimaadaan haddaan la soocaynin laakiin umsankii lagu dhex daraayo ma banaana madhabku marka saas marka wuxuu yidhi uma yakruju bihim wou la soo baxayaa dadkiiba u la baxayaa fi lyowmi araabici maalinkii afaraad fii hiyaabin dhar ayuu ku soo baxayaa bidlatin waa bikasri lbaa ba waa hoos dhigan tahay fii hiyaabin dhar bidlatin e, alimaam الnawowi saasuu dabdiyey bikasri اlba ayb dhar marka dharkii mihnada ah oo shaqada ah dhar ziine iyo qurux ma ma ku soo baxaayo ayb wastikaanatin wafi stikaanatin khushuuc dhexdiisuu kusoo baxayaa isagoo marka khushuucsan oo ismiskiininayo wa tadarucin isdullayn oo isdullaynayo isbeheenbeheenayo baahida muujinayo ducada macnaheedaaba sidaas ayb iftiqaarkaaga inaa ilaahay bannaanka u dhigtid dadkana arkaan ayb xawl iyo quwana inaa iska beri yeeshid wa yusallii bihim wuu tujinayaa markaa rakcatayni laba ragcuu tujinayaa ka salaatilciidayni ciideynka oo kale salaadeeda ah laba ragcoo sida ciideynkaa buu tujinayaa marka fii hiyaabin bidlatin iyo wastikaanatin wa tadarucin iyana ibnu cabaasay ku jirtay wayusalii bihim ragcatayni laba ragcou tujinaya ka salaati اlciidaynina ragcada eh, koowaad ay toddoba takbiira leedahay tan kalena ay shan leedahay sida ciidda loo tukadoo kale ay u tujinayaan sida saxiixaana waktiga ciidda iyada kuma khaas aha oo istisqaha waktigii la doonaa la tukan karaa min leylin ow nahaarin marka ka salaati اlciidayni marka lagu leeyahay u malaynin in waktiguna ay ciidda kala mid tahay waktiga iyada la tukanaa waa waktigii la doonaa la tukan karaa male iyada wakti oo u gaar oo la dhahayo ilaa qoraxda qadra rumxin ay kasoo kor noqoto ilaa zawaalkay ku eg tahay maya haddii la doono casir kadibaa layska tukan karaa sida wejka saxiixa ah marka sidaas uma yakdubu waa qudbaynayaa kadib shaaficiyadu marka sidaanay qabaan oo salaadaa horeyso khudbadaa dambayso sida ciidda oo kale laakiin saxiixaynka waxaa ku sugan sidoo kale min xadiidi cabdillaahi bni zayd in uu nebiga khudbada uu qudbeeyey uma sallaa uu tukaday fakhaطaba uma sallaa inuu tukaday taasna marka waa jirtaa xadiid abi hurayrana waxa uu tilmaamayaa sidaan shaaficiyadu ay ku tageen oo khudbadii iyo ciiddii inay dambayso khudbadii iyo waxaan ujeedaa salaadda inay khudbada dambayso shaaficiyada marka midaas xadiidka abi hurayray qaateen haddii qofka qabla اkhudba ou akriyana wax dhiba male bay yidhaahdeen fadli sida afdalkaa unbuu ka tegey bay dhahayaan laakiin iyada laftirkeeda waa iska afdal qabla qabla salaa haddii inta la qudbeeyo kadib la tukado wax maanica male uma yaqdubu waa qudbaynayaa bacdahumaa labada ragco gadaashood wayuxawilu waa wareejinayaa ridaahu go-iisa kore ayuu wareejinayaa marka wareejintan goormaa la wareejinaa seesa loo wareejinayaa wakhtiga la wareejinayo waxay tahay khudbada labaad ulus markay ka dhiman tahay qudbo koowaad buu akhrinayaa waa fariisanayaa tii labaad buu bilaabayaa markay qudbadaas labaad saddex meelood oo laba meel uu soo akhriyo oo ay dhiman tahay qaybta ugu dambaysa la maraayo ayuu mimbarka ka soo degayaa qiblada u jeesanaa markaas ama meesha uu joogo marka hore dadku kusii jeedaa waa wareegsanaya marka qiblada xaggeeda u jeesanaya go-i baa marka u wareejinaya go-a sifada oo u wareejinayana waxay tahay tankiis iyo taqliib nacam tankiiskuna waxaa weeyaan in la debagediyo horay meeshii hoose kor la mariya meeshii meeshii yacni meesha eh, jirka la la xiriirto in kor lasoo mariyo meeshii koreysayna in gudaha la geliyo taqliibkuna marka waxaa weeyaan in la midigtii iyo bidixdii laysdhaafiyo nacam darafkan marka midigta midigta waxa saaran bidixdaa la keenayaa midigtana bidixdana midigtaa la keenaya marka midig iyo bidix waa laysu weydaarinaya kor iyo hoosna waa laysku weydaarinaa imaamu shaafici kitaabulum saasuu leeyahay wayuxawilu waa la wareeji waa wareejinayaa ridaahu garbasaartiisa go-iisa kore taasna marka waxay tahay tafaa'ul ayaa ku jiray culummadu dhaheen tafaa'ulkaasoo ah in ilaahay axwaashii uu bedelayo nebiguna waa jeclaa tafaa'ulka wa yukiru wuu badinayaa min adducaa'i ducadii iyo walistikfaari dembi dhaaf dalabkiina waa badinayaa istikfaarta aad buu u badinayaa markaa ayb wayadcuu waa ducaynayaa biducaa'i rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ducadiisii buu ku ducaynayaa allaahuma ijcalhaa suqyaa raxmatin allaahuma yaa allaahu allow ijcalhaa ka yeel suqyaa raxmatin naxariis waraabkeed walaa tajcalhaa ilaahu haka yeelin suqyaa cadaabin cadaab waraabkiis ilaahu haka dhigin walaa maxqin ku wax tirtiro ilaahu haka dhigin walaa balaa'in bala haka yeelin walaa hadmin waraab wax dumyo ilaahu haka dhigin walaa qaraqin mid lagu maashoodana haka dhigin allaahuma yaa allaahu allow cala adiraabi balliyada walaakaami taagaga aakaam waa jamcu akamatin waana meesha taaga yarka bacaadka taagagiisoo kale wamanaabiti shajari geedaha makaanu dhalashadooda meelahay ka dhashaan ilaahu yeel wa butuuni lowdiyati togaga calooshooda dooxooyinka calooshooda ilaahu yeel roobka kudii oo togagii markaas ha daad ha yeeshaan allaahuma yaa allaahu allow xawaalaynaa agagaaraheenna ilaahu ku iyo ka yeel walaa calaynaa korkeenna haka yeelin middaanna marka waxaa la dhahayaa qaybtan roobku markuu bato waxaa bannaan in la ducaysto o la yidhaha allahuma xawaalaynaa walaa calaynaa ilaahu agagaaradeenna korkeenna ilaahu ka qaad marka ducada unbaa marka dambe lala imaadaa laakiin roobka in ilaahay kor yeelo salaad looma tukado iyada istisqa looma sameeyo laakiin duco waa bannaanta ilaahu roobka geesayeenna ku di'i korkeennana ka qaad meelaha marka geesaha oo magaalada sabadeeda oo dhibna aan ka imaanaynin waxna ka soo dhalan karaan ayb allaahuma isqinaa allaahuma ya allah yaa allaahu allow isqinaana waraabi kaytan roob mugiitan wax gargaaraayo oo lagu gargaarsado hanii'an bogaadin leh mari'an hunguri mar leh mariican daaq badan saxan aad u shubmaayo caaman caam ah hadaqan dhibco waaweyn dabaqan daboolaayo dhulkii mujallalan ayb daa'iman ilaa yowmi اddiin ayb ilaa ilaahay subxaana ilaa ilaa yowmi اddiin ilaa maalinta qiyaamaha saas noogu di'iyo yacni marba roobkii noo kala tooka noo waxay eh, eh, ha iska da-o ilaa qiyaamaha macnuhu maahane waa lagu halaagsamayaa saase yacni intii laga gaaraba ilaah yacni inuu roobkii uu jiro ayb taasuu marka badinaya allaahuma isqinaa allaahuma yaa allahu allow isqinaa na waraabi alkayta roobka na waraabi walaa tajcalnaa ilaahu hanaga yeelin min alqaanitiin <coughs> kuwa quustay naxariistaada ka quustay ilaahu hanaga dhigin allaahuma ina bilcibaadi walbilaadi adooma addoommadii iyo walbilaadi <coughs> buldaantii min aljahdi mashaqada iyo dhibka waljuuci baahida wadanki ciriiriga maa ayaa ahaaday laa nashkuu aanan u sheeganaynin ilaa ilayka adiga xaggaaga maahane cid kale aanan u sheeganaynin allaahuma yaa allaahu allow ambit lana zarca abuurka noo soo dhali waadira ilaahu noo darari lanaa annaga darca candhada xoolaha candhadoodana noo darari waanzil deji calaynaa annaga korkayaga min barakaati samaa'i samada barakaadkeeda nooga deji waambit lanaa ilaahu noo dhali min barakaati اlardi dhulka barakaadkiisa ayb wakshif ilaahu fayd cannaa annaga xaggeenna ka fayd min albalaa'i balada maa laa yakshifuhu wax uusan faydaynin kayruka adiga kayrkaan ayb allaahuma yaa allahu allow inaa nastakfiruka innaka kunta gafaaran baad ahaatay fa arsil isamaa'a samada dir ilaahu calaynaa dushaeeda ku dir midraaran iyadoo dararid badan aad u dararaysa wayktasilu uu qubay marka ducadan ku ducaysan iyo wixii kale marka uu alla bari ayb oo ilaahay mowqifka marka munaasib u ah wayktasilu waa qubaysanayaa fi lwaadi togi ayuu ku qubaysanayaa waadigii idaa saala hadduu dureero haddii togii dooxadii hadday biyihii marka roobku intuu biyo keento marka isagoo cawradiisa dabcan aan faydaynin inuu luguhii iyo gagashto iyo uu ku qubaysto iyo yaa sunno ah ayb oo sidaa buu yeelayaa ayb wayusabixu waa tasbiixsanayaa liracdi liajli racdi onkadka ama gugaca walbarqi iyo biriqda hilaacana waa u tasbiixsanayaa ayb oo ilaahay buu nasahayaa ceeb iyo xumaan iyo uu ka hufayaa salaaddii marka istisqada iyada istisqa xaalkeedu marka waa kaas hadday abaari dhacdo salaada in la tukado yaa la sunneeyaa sifadii loo tukanayana wuu sheegay waa ka salaati اlciidayn oo kale salaaddii ciideynka oo kale weeyaan ayb aadaab wixii ku tacalluqayna hore usoo sheegay faslun fii salaati اlkhawfi salaatulkhawfkiiba uu fasal yahay cabsidii salaadeeda ayb salaatulkhawfka marka asalkeeda suuratu الnisaa baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min الصalaati in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu iyo aayadda ka dambayso waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الصalaaةa faltaqum طaa'ifaة minhum macaka ayb oo sidii loo tukan lahaa iyo halkaana waa lagu sheegay nebigana waa sii bayaaniyey waxayna tusaysaa salaatulkhowfku jamaacadu ahmiyaddeeday tuseen mar iyadoo khowf iyo cabsi lagu jira haddii jamaacana la tukanayo jamaacadu marka wujuubkeedu inuu xoog badan yahay yaad dareemaysaa faslun wasalaatu lkhowfi cabsida salaadeeda calaa halaaثati adrubin saddex nooc korkeeday ahaatay ayb axaduhaa middeed midda hore an yakuuna alcaduwu cadowgu inuu ahaado fii gayri jihati اlqiblati qiblada jihadeeda jiho aan ahayn inuu jiro cadowgii baa jihadii qiblada jiho aan ahayn buu jiraa fayufariquhum اlimaamu imaamkii waa kala goynayaa dadkii firqatayni laba firqo u kala jaraya firqatan qolo taqifu way safanaysaan fii wajhi اlcaduwi cadowga hortiisa ayay safanaysaa wa firqatan firqana taqifu yacni way safanaysaa oo way istaagaysaa khalfahu imaamka gadaashiisa khalfa alimaami fa waa tujinayaa imaamkii bilfirqati alatii kooxdii khalfahu gadaashiisa ahayd ragcatan buu tujinayaa hal ragco uma markaa dabadeed yutimu waa taam yeelayaa uma markaa dabadeed tutimu linafsihaa nafsadeeday u taam waa sidee marka cadowgu waxuu jiraa jihadii qiblada jiha aan ahayn halkaabaa marka labaa loo kala jaraya qola cadowgay ilaalinaysaa qolana imaamka gadaashiisay safanaysaa allaahu akbar allaahu akbar bay la dhahaysaa hal ragco markuu imaamka tujiyo iyaga marka halkii u dhinnaa waxaan ka soo qaadaynaa laba ragcaba inay tahay salaadda tii u dhinayd bay marka nafsadeeda u dhammaystiranaysaa tay dhammaystiratay tegaysaa marka tii kaley u tegaysaa middii kalea la soo bedelayaa imaamka gadaashiisa imaana isagoo ragcadii labaad u taagan isagii marka wuu tujinayaa qolo walbaa hal ragcou tujiyey hal ragcana iskeeday u dhammaystiratay ayb an yakuuna alcaduwu fii gayri jihati اlqiblati inuu yahay fayufariquhum اlimaamu firqatayni buu u kala goynayaa firqatan qolo ayuu goynayaa taqifu way safanaysaa firqadaasi fii wajhi alcaduwi cadowga hortiisa wa firqatanna taqifu khalfahu gadaashiisa istaagaysaa imaamka fa yusallii bilfirqati buu tujinayaa allatii khalfahu gadaashiisa ahayd ragcatan buu tujinayaa uma tutimu way dhammaystiraysaa linafsihaa bay u dhammaystiranaysaa marka waa la ogol yahay markaan ma'muumku inuu imaamka ka hor baxo salaadda xaaladan daruura keentay waa layska ogolyahay ma'muumkii iyo imaamkii haddayaa salaadda hor dhammaynayaan sida riwaayadka qaar ka muuqata ma'muumkii baa hor dhammeeyey hal buu la tukaday halka kale isagaa dhammaystay imaamkiisii weli salaaddii buu ku jira assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah way khilaafsan tahay marka sifadii iqtidaha iyo itimaamka qaarna waxay leeyihiin waa iska tukanayaan laakiin ma salaamo noqsanayaan jeer imaamka uu salaamo noqsado iyaga intay marka ragcadii la imaadaanay iska tegayaan meeshii bay marka joogayaan kuwa kala imaanayeen riwaayaad kala gegedisan baa ku yimid ayb watamdii way tegaysaa marka ilaa wajhil caduwi cadowga hortiisay aadaysaa wataati daa'ifatu daa'ifadii baa imaanaysa alukhraa kale fa bihaa wuu tujinayaa imaamkii rakcatan ragco ayuu tujinayaa isaga tiisii labaad waa iyagana toodii koowaad waa watutimu linafsihaa nafsadeedii u dhammaystiranaysaa wayusalimu bihaa qoladan labaad ayuu la salaamo noqsanayaa marka imaamku labadii firqa marka firqadan labaada imaamku la salaamo noqsanaa firqadii koowaad laakiin iyadu way dhammaysatay salaadeedii mara sifo marka sidaan waayo daatu riqaac ayuu nebiga sidaan u tukaday qaabkan ayuu u tukaday kutubta xadiidkana aada u sheegto axaadiidtan qoofka salaatulkhowfka qisadan baa ka mida saalix ibni khawati uu warinaya ka mida jaabira ka mida waa badan yihiin wاthaani nooca labaad an yakuuna alcaduwu cadowgu inuu yahay fii jihati اlqiblati qiblada xaggeedaba inuu jiro fayasufuhum اlimaamu imaamka waa safayaa safayni buu safayaa laba saf wayuxrimu bihim waa la xarmanayaa kulligood allahu akbar ayuu la wada dhahayaa faidaa sajada haddii uu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya axadu safayni labada saf mid ka mida ah. kan kalena ma sujuudayo waa taagnaanayaa diyaar cadowgiiba marka in xaggooda wax uga yimaado u diyaarsan yahay marka kulligoodba marka hubka waa wataan allahu akbar allahu akbar waa la isla rukuucay waa la isla ictidaalay sujuudda marka la joogo hal eh, safka koowaad iyo imaamkii baa sujuudaya safna marka waa taagan yahay oo xiraasuu ku jiraa ilaalo waardiyo fayasufuhum اlimaamu safayni buu safayaa wayuxrimu bihim waa la xarmanayaa faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya axadu safayni labada saf midkood wawaqafa wuu istaagayaa asafu اlaakharu safka kalena yaxrusuhum isagoo ilaalinaya isagoo markaa ilaalinaya ayuu istaagayaa faidaa rafaca hadduu soo kor noqdo imaamkii iyo qoladii kale sajaduu way sujuudayaan kuwii taagnaa walaxiquuhu wayna soo haleelayaan imaamkii saas yeelay sifadan marka waa sifada aayadda qur-aanka ku timid waidaa kunta fiihim qaarna culimmada ka mida waxay yidhahdeen waidaa kunta fiihim taasay macno ka dhaliyeeno salaatulkhowf bacda nebi maba jiray ma la tukanayo nebigay gaar ku ahayd laakiin wax si xoog badan maaha gadaashiis waa la tukaday rasuulka calayh isalaatu wasalaam wاhaaliثu صifada saddexaad an yakuuna inuu ahaado waaye midaana marka waxaa weeyaan salaad nebiga uu ku tukaday cusfaan cusfaan ayuu sidaa u tukaday saan oo kale marka culammadii marka salaatulkhowfku nebiga siyaabo kala duwan buu kaga ansaxo ay kaga ansaxday marba marka midii wuxuu soo qaadanayaa iyaga marka waxay dejiyeen hadba sidii xiraasada iyo dagaalka maslaxadiisa u nafci badan ayaa lagu la samaynaa wاhaaliثu nooca saddexaad an yakuuna inuu ahaado waayo alcaduwu cadowgii an yakuuna inuu an yakuuna fii shidaةi اlkhowf ayb an yakuuna inuu ahaado waayo qofkii salaatulkhowfka iyo tukanaya fii shidaةi اlkhowfi cabsida darnaanteeda waltixaami اlxarbi iyo dagaalka isdhexgalkiisa dagaalkii baa isdhexgalayoo seefihii baa marka jirka lagu dhufanaya dagaalkii baa marka wuxuu gaaray heer ou hilboobay oo marka hilbaha layska garaacayo male marka meel in laysku jiro oo laysfiirsanayo ma aha waa laysku dhex jiraa marka markaa wuxuu leeyahay fa waa tukanayaa qofkii kayfa amkanahu si allaale sida ugu suurto gasho ayuu u tukanayaa raajilan isagoo lugaynayo ow raakiban ama isagoo fuushan ayb raajilan xaal uu yahay mid lugku ku soconayo ow raakiban ama mid fuushan ayb fain khiftum farijaalan ow rukbaanan ayb mustaqbila alqiblati qiblada isagoo u jeedo wakayra mustaqbilin iyo ku aan qaabilaynin lahaa qiblada isagoo ah qiblaha u ujeeda mayaanu jeedin saddexdaas xaalo ayuu ku sheegay meeshaan marka ayb acmaashaas kalena wax dhibaato a ah male qofka uu samaynayo faslun fi libaasi dharkiiba u fasal yahay kan marka wayaxrumu waxaa xaaraama cala rijaali ragga korkooda waxaa xaaraam ka ah lubsulxariiri xariir labisashadeeda xaaraamka ah watakhatumu iyo faraantigashi bidahabi dahab lagu faraanti gashto ayaa xaaraam ah ayb wayaxilu linisaai naagihii wayaxilu dahabkii marka waa u xalaalaya xariirtiiba linisaai naagihi wa qaliilu dahabi dahabka kiisa yar iyo wakaiiruhu kiisa badan fi taxriimi xagga xaaraan taxriimka xaaraantinimaynta sawaaءun jiinnu ah waa isku mid waidaa kaana bacdu hawbi marada qaarkeed haddii ay tahay ibrii siman xariir wa bacduhu qaarka kalena quطnan suuf ow amase kataanan laas kataanku marka wax dharka laga samaysan jiray waaye oo culummadu ay dhihi jireen laas waa wax dharka laga samaysto oo aan xariir ahayn jaaza bannaan oo waa bannaan yahay lubsuhu labisashadiisaa bannaan maa lam yakun ilibriisimu xariirtu haddaynan ahayn haaliban midda haalibka eh ah badan haddaynan xariirtu badnayn dhib ma laha halkan marka musanifku libaaskiibuu ka sheeyuu ka sheekaynayaa libaaska wuxuu leeyahay xariirtaan la ogolayn xariir ma bannaano raggii waa laga xarimay dahab inay ragga faraanti ka dhigtaan ama ay gashtaanna waa laga xarimay naagihiina waa u xalaal nebiga xariirba wuxuu ku qabtay gacanta midig dahabna wuxuu ku qabtay gacanta bidix markaasuu wuxuu yidhi nimankayga kan waa laga xarimay naagahayga naagaha ummaddaydana waa loo xalaaleeyey uxilla haadihi linisaa'i ummatii waxurimat lirijaaliha ummaddayda nimankooda waa laga xarimay naagahoodana eh, eh, waa loo xalaalayey wacalaa haada ayaana ijmaacu uu ku guntanmay waxaan u jeedaa dahabka ibaaxatu dahabi linnisaa ayaa ijmaacu uu ku guntanmay ayb naaguhu in marka dahabka u bannaan yahay faraanti ha noqdo dhegadhega ha noqdaan silsilad iyo katiinada ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan suun ha noqdo dahabku naagaha waa u xalaal ayb axaadiidta tilmaamaysa inuu ka xaaraam yahayna waa mansuuq ibnu cabdilbar sida uu tilmaamaya inay mansuuq taha laga yaabaa ayuu leeyahay maxaa yeelay ijmaaca wuxuu ku guntanmay in naaguhu dahabka u bannaan yahay faraanti dahaba ah inay gashan karaan inuu u bannaan yahay binaan calaa dalika marka mustanadka ijmaacaas ayaa naska nusuustan kaloo la sheegayay nasakhaya hadday dacfi ka nabad gasho ama dahabku ha wareegsanaado ama ha furnaadana isku mid u ah ibnu cabdilbar istidkaarka iyo tamhiidka iyo labadaa kitaabba ijmaacu soo naqliyey sidoo kale waxaa ijmaac soo naqliyey ibnu اlqaطaani اlfasi kitaabkiisa aliqnaac fii masaa'il اlijmaac culamo marka mucaasiriinta wakhtiyo dhow ahaa jiraan iyagu marka waxay qabaan dahabka hadduu wareegsan yahayna waa xaaraan haddii uu furan yahayna waa u xalaal nimanka marka dahabka muxallaq iyo hayru muxallaq ay u kala bixiyeen wax salafkii laga haayana aan ognahay maaha marka fahamka ugu saxsanna kan salafku ay fahmeen waay ayb marka wax dahabkii laga reebaya male bukhaari tacliiq ahaan wuxuu ku wariyey caaisha inay labisan jirtay faraantiyo umu salama sidoo kale iyadana waxay labisan jirtay waxay tihi kuntu albasu awdaaxan min dahab waxaan labisan jiray kaatunno iyo faraantiyo waaweyn markaasay nebiga weydiisay kanzun huwa yaa rasuul allah markaasuu yidhi maya eh, in addayti sakaatahu haddaad sakadiisa bixiso falaysa bikanzin ma laguu cadaabayo adiga marka ayb marka xariirta iyadana nimanku waa ka xaaraam naagaha waa u bannaan tahay waa mara dhar jilicsan cudurdaar haddii uu jirana waa u bannaan tahay nimanka oo cadho iyo wax lamida iyo jirku haddii nabarro ku yaallaan oo maradan adag hadduu qofka xirto ay nabrihii markaas ay xoogaysa marada waxaa bannaan marka xariir inuu iska dhaato cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu اlcawaam uu u ruqseeyey nebiga sal ا ly slam lixikatin kaanat fiihim isnadaamis ama cadha markaas ku dhacday darteed ayb waidaa kaana bacdu hawbi ibri simanna wuxuu ka wadaa maradii hadday qayb xariir ka tahay qaybna aynan ka ahayn xariirtu hadday badan haddaysan badnayn waa xalaalo u leeyahay waa laga hadlayna waa ragga awalba naagaha waa wada xalaale xariirta laakiin cumar sida laga wariyey axaadiis saxiixna ku timid afar farood waa inaynan ka badnaanin hadday afar farood ka badato nahyiga ay soo gelaysaa iyada laftirkeeda sawbka ama marada xariirta keliya inay xaaraan tahay buu ka sheegay isaga hadda dharka gaduudka tiqda ah isagana axaadiid baa reebaysa nacam oo weliba laga fahmaayo nooc taxriim camal ah naam ayb gaduudka yacni tiqda ah oo aan midab kale uusan wehelinin yani shaati ama funaanad guduud baxti ah ah xirashadeeda nimanka uma bannaano naagaha u bannaan yahay ayb oo axaadiid badan baa saasoo kale ku soo aroortay thawbalmucasfarka ama midka guduudka ah ayb xadiidka dhahaya rasuulkan arkay abu juxayfa uu leeyahay isagoo wata laba xullo laba maro oo gudguduudan isagoo wataan arkayna xullada ibnulqayim wuxuu yidhi macnaheedaaba wuxuu yahay maro diilima leh marka guduud tiqa mausan ahayne guduud iyo midabo kalea ku jiray haddii midab kale uu ku jiro waa la qaadan karaa haddaan midab kale ku jirin maya laakiin nimanka inay qaataan ma aha libaaska waxaa kaloo ku tacalluqa libaasu shuhraha waa xaaraam isagana libaasu shuhra waxaa la yidhaahdaa midka dharka xagga rifcada iyo saraynta dhar indhaha soo jiidanayo oo qofka uu ku caanbaxayo la dhahayo war ninkaa ninkii maradaas qaada jiray waayo la leeyahay oo dadkii indhahooda marka soo jiito ama xagga hoosaynta rifcada iyo hoosaynta hoosaynta laftirkeeda haddii uu maradu ay aada u liidato qofka laa'iq aysan u ahayn oo uu rabo keliya markuu labisto indhaha in lagu soo qaadqaado la fiirfiiriyo oo iska rabo libaasu shuhuri ay noqonaysaa libaasu shuhurada marka xagga kore xagga hoose labadaba noqon kartaa mara jeexjeexan oo qaab daran oo aad u liidato oo maanta ninkii xirtaba saas loo fiirinayo oo uu ku caanbaxayo qofkii la leeyahay ninkii maradaas qaada jiray soo maaha in la qaataa ama bannaana mare iyadana sidoo kale sarrayso oo masalan joogto toban kun oo dollar oo kale mara joogto nin iska wato oo dadku markay arkaanba war ninkaa ninkii maradaas wada jiray waayo la leeyahay oo indhaha soo jiidaysa ma la ogola waxaa kaloo libaasu shuhuro iska noqon karo dhulka aa ku nooshahay caadada looga dhaqmo haddaysanba caado khariban aysan ahayn wixii ka baxsanba dhar aan dhulkanba laga aqoonin qofka hadduu iska xirto dharku waa aba iska ahaada dhar xalaala ah oo yacnii xariirba yowsan ahaanini waxay keenaysaa dadka indhahooda inuu soo jiito ma fiicna marka muruu'adana uma roono culimmadii horena waa iska dhaafi jireen oo dharka haddii yaxya bnu yaxya annaysaburi ayaa imaam axmed ayuu maro usoo dhiibey baqdaad ugu soo dhiibey maradii marka imaam axmed hal maruu gashtay waa iska dhigay ka halkaas marna wuxuu leeyahay wuxuu u gashtay inaan uu ninkaas imaamka oo saaxiibkiis ah hadiyada uu usoo hadiyeeyey inuu markaa isticmaalay inuu tuso intii kale waa iska dhigay maxaa dhacayaa la yidhi markaas wuxuu yidhi dhar dhulkan laga qaata maahan dhar dhulkan laga xirto ama laga qaato ma aanu yidhi ishuu soo jiidana marka ma fiicnanshuhradaasna marka libaasu shuhrahana waa in layska ilaaliya naagaha iyaguna dharkoodu shuruudaha macruufkaoo jilbaabka macruuf lagu yaqaano yaa laga rabaa iyadana ayb dharka marka waxaa laga fiirinayaa shuhro inuu ka nabadgalo galo xariir inuusan ahayn nin hadduu yahay dhar guduud tiqa inuunan noqonin dhar gaalada dharkooda shabahana waa inuusan ahayn dhan yacnii gaalada khaas ay ku yihiin oo markii la arkaba gaaladii un lagu yaqaanon meel kale lagu aqoonin in la labisaa isaga ma banaanaanayo oo tashabuha isaga dilo badan baa reebtay faslu fii ma yatacalaqu biاlmeyiti min gaslihi wa takfiinihi wasalaati calayhi wa dafnihi janaa'iskii waay marka fasal yahay kan wayalzamu fi lmeyti meydkii waxaa dhexdiisa waxaa laasimayo arbacatu ashyaa afar shay ayaa qofka dhintay u laazimayso qasluhu dhaqiddiisa wa takfiinuhu karfanintiisa waasalaatu calayhi ku tukashadiisa lagu tukado wa dafnuhu duugistiisa in la aaso afar buu meydka leeyahay dhimashaday ka laasimaysaa afartaas waa dhaqid kafanin salaad duugid halhalow marka axkaamtooda ka kooban kuu sheegaya marka wanaani labana laa yuqasalaani lama dhaqo laba qofood walaa yusallaa lamana tukado calayhimaa korkooda laguma tukado ashahiidu midka shahiidka ah fii macrakati اlmushrikiina mushrikiinta dagaalkooda dhexdeeda ku shahiiday ashahiidu markuu yidhi waxaa baxay kaan shahiidka ahayn oo isagu aan dhimanin yani shahiidku hadda wuxuu ka wadaa axkaamta daahirka ah axkaamta baatinka ilaahay baa garanaya qof shahiid ah marka wuxuu leeyahy qofka dhintay ee dagaalka ku dhintay fii macrakati اlmushrikiinna waxuu uga ixtiraazayaa qofkii aan ku dhimanin dagaalka gaalada dagaalka gaalada marka wixii ka soo haray maxay noqon karaan laba shay noqon karaa dagaalba iskaba xaaraam aho fitno muslimiin dhexdood ka dhexayso kan ku dhintaa isaga waa waa dagaalkaas uu galay gaal ku noqon maayo waa lagu tukanaya waana la dhaqaa kaasna ilaa caqiidatu ahli sunnati waljamaaca waxay tahay ninku hadduu qof muslima dilo tawiil ha ku dila ha ku dila macno kale ma ku gaaloobayo mar walba ilaa inuu istixlaala maaha ayb i nooca labaad fii macrakati اlmushrikiin waxaa ku baxaayo qof dagaalka ou galay dagaal xaqa iska yahay cidda ou la galayna waa muslim laakiin maalan maxaa ka mida buqaadda oo kale xaakimkii ama amiirkii muslimiintii ayaa koox fallaaga ay la dagaalamaysaa ayb oo buqaad a nacam axkaamtii marka buqaaddana way imaan doontaayo waa maray oo iyagii shubhadoodii waa la zuuliyey dad baa loo diray waa la soo hadleen ma leh iyagii baa marka dadkii bay jidka u gelayaan waa laynayaan muslimiintii iyo dadkii jidka maraayey iyo kuwaasoo kale marka waxaa bannaan in lala dagaalo imaamkii marka hadduu dadkii soo baxan yidhaahdo dagaalku saa ay ku galaan dadkaas ninkii ku dhinto isagoo caadiyaa loo duugayaa hadda fidno kuma dhiman ninkaas laakiin in la dhaqo waana lagu tukanaa waana la dhaqaya lagu tukanaya maxaa yeele fii macrakati lmushrikiin isaga kuma dhimanin walow jaa-isba ha u ahaado waxaa lamida qitaalu lusuus tuugada iyo kuwa jidgooye isbaarahda isbaarooyinka iyo dhigto dadka laayo hadday ummaddii meesha degan ahluxalli walcaqdigeeda ku heshiiyaan war dadkan aan iska qabanno muslimka meeshan ku kufsado ku furto dagaalka lala dagaalaa fidno maahan qitaal qitaalu lusuus maxaa yeele dagaal xaqiisa iyo baailkiisa lakala yaqaan waay sideedana dagaalka fidnada waa mid xaq iyo baailkiisa aan lakala garanaynin fidnana wuxuu ku noqday waa laga indhala waana laga dhegala jid iyo jiha markaas furan oo waxaan lagu kala saaraan jirin macnaha saas waay shayga laakiin xaqiisa iyo baailkiisa haddii lakala garanayo akaru ahli اlcilmi fidno inuusan ahaynay sheegeen sida ibnu xajar iyo nawowi iyo abu nucaym iyo ay soo guurinayaan iyo qurطubi intaba ay soo guurinayaan imaamu abarina laga soo guuriyey ibnu jariid abari wuxuu leeyahay haddii la dhaho qof allaale qofkii muslimoo lala dagaalaba waa dembi haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa yidhi alimaamu abari dadka xunxun fasaqada ah inay dadka maalkiisa iyo jirkooda bannaystaan ayaa imaanayso ayb firada iyo sharciguna taasay sheegayaan dad waxaan aragnay marka waxyaabahaasoo dhan isku wada qaadaya oo aan tafsiil iyo waxba kala gelinaynin meelaha iyagu ay joogaanna waxaa laga yaabaa ama ha noqoto goobo ganacsi ay leeyihiin ama meelo yacni madaaris wax lagu dhigo ama yacnii meelo markaas uun hantiya wax yaallaan qof waardiyaa joogo oo qori haddana loo dhiibay waardiyahu muxuu qabanaya waardiyahan qoriga maxaa loogu dhiibay tuugow tuug soo weeraro ayuu rabaa inuu isaga celiyo soo maha tuugga marka ku soo weeraro maa xukmuhu macnaha ninkii tuug soo weeraro gurigiis ugu yimid dilo ma fidnau ku dhacay qof muslim mau dilayni maya axaadiidtii nebiga waxay leedahay man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ayb waman qutila duuna duuna nafsihi fahuwa shahiid marka culimmadu waa kala saareen wixii fidnaayo waxaan fidnaahayn wayna isdhex mararka qaarkood yani labada dhinacba waa iskaga dhex galaan marka qofka ifraad iyo tafriid inuu iska ilaaliyaa laga rabaa oo dariiq wasat ah uu qaado ayb oo aqwaashaas marka jumhuuru salaf ay u badnaayeen waa kaa waa jiraan culimada salafka qaar dhihi jiray marba hadduusan imaam jirin dagaal kastooo muslimiinta ka dhexdhaco waa fidno owsaaci baana madhabkaas qabay laakiin in laga dhiga madhab ijmaaca maaha madhab lagu ijmaacay inta laga dhiga hadhow la yidhaahdo qofkii khilaafo ahlu sunihii asl ku khilaafay hada qowl man laa yufariqu bayna اasl wاlfarci ar kalema yaqaan marka wixii waxay u baahan yihiin un inaana lagu fududaanin lana yani guluwina aan lagu samaynin ayb marka fii macrakati اlmushrikiin markuu ku dhintaa la yeela ama hadduu macraka aan mushrikiin ahayn ku dhintay ama xaq ha ahaato ama yaynan ahaanin xaq waa lagu tukanaa waana la dhaqayaa isaga kaasna ayb culimadana marka saasay tilmaamaanoo imaam axmed qitaalu lusuus fidno maahan uu yidhaahdaa hadday dadku heshiis ku yihiin ummadda hadday heshiis ku yihiin oo aan markaas weylaad kale iyo iyagoo haddaanay heshiis ku ahayn waxaa laga yaabaa inay qabiil qabiil u dagaalamaan hadhow ma og tahay laakiin dadkii meel degan hadday heshiis ku yihiin tuugadaan inay iska qabtaan way leeyihiin taasoo kale nacam waana wax maslaxadeedu muxaqaq tahay ama raajix tahay ayb wixii hadhow marka dib ay iyaga iskaga halleeyaanna xukunkii hore loo soo celin maayo naam wixii gadaal ka hallaabo ninkii halleeyey unbay ku eg tahay naam ayb sharcigu waxaa weeyaan wuxuu yaqaanaa sidaan iyo sidaan si uun laalaaba oo wax aan la garanaynin oo mucaqad iska ah oo afkaar iskaga socota ma leh ayb labadan marka lama dhaquu yidhi mid waa kaas marka shahiidka fii macrakati اlmushrikiin ku dhinto ninku hadduusan macrakadii ku dhimaninna dagaalow gaaladii la galay dhaawacuu noqday maalan dhaawiciibuu mar dambe u dhintay waa lagu tukanayaa kaas waana la dhaqayaa ilaa goobti kuma dhimanina ninka goobta ku dhintay waa wax laga hadlayo ayb wasiqtu dhiciska alladii dhiciska oo lam yastahilla aan sawdaynin saarikan isagoo qaylinaya cunuga yarkaa oo aan yanii aan qaylinin markuu soo baxayo qaylada muraad maahan iyadee qayladu waxaa weeyaan waa amaaro xayaatadiisa tusayso xayaatadiisa tusayso ayb marka macnaha waxaa laga wadaa haddii uu soo baxay cunugii isagoo nolol uu kusoo baxay nolol uu kusoo baxay ama calaamad un calaamad nolol ma qaylinin la koo dhaqdhaqaaqay inuu nool yaha la fahma waa dhashay waa neefsaday neeftiisaa la arkay nololow ku soo baxay qaylada un shardi maahan keliya qayladu waxaa weya wa la wax ugu horeeyo la fahmi kara iyada haddii marka uu nolol ku soo baxo waa la dhaqan waan lagu tukanaya laakiin haddaanu nolol ku soo bixin oo asagoo meydaba oo iska soo baxay ma lagu tukanaayo mana la dhaqaayo markaas wayuqasalu waa la dhaqayaa almayitu meydkii waa la dhaqaa witran tiro isdheeraa la dhaqaa wayakuunu wuxuu ahaanayaa fii awali guslihi qubayskiisa kan ugu horeeyo sidrun sidrun gob ayaa ahaanayo wayakuunu sidrun gob ayaa fii awali guslihi qubayskiisa kan awalkiisa hore ahaanaya dhexdiisa wa fii aakhirihi aakhirkiisana shay un baa ahaanaya min kaafuurin kaafuur marka qubaysku ilaa saddexa tiro isdheeraa la sunneeyaa saddex haddii saddexdii ay ku xasili weyse shan toddoba saas ma qubayska marka meydka dhaqidiisa ama uqubayntiisa horena waxay ka bilaabmaysaa marka horeba in horta loo istajiyeeyo haday markaa fadalaad iyo wax markaa kaadi ama saxaro iyo ay jireen horta in laga nadiifiyo markaas la nadiifiyo kabacdina in lasoo jalleeciyo oo lasoo lasoo fariisiyo oo ama gacan ha lagu celiyo ama jilib ha lagu celiyo ama qori ha lagu celiye in inta la celiyo saa marka loo soo jalleeciyo caloosha iyo meelahaas marka laga riixriixo xoogaa si hadday wax jiraan soo bixi lahaa ay u soo baxaan markaas sidaas markii la yeelana kadib markaas la seexiyo dhaqidiisa la bilaabo dhaqidda jaanibka midigaa laga bilaabaa jaanibka bidixna waa lagu xijiyaa midigta marka la dhaqayo marka waxaa loo dhaqaa marka kor iyo hoos <clears throat> kor iyo hoos uu leeyahay sidaas u jiifaa meydka ma ogtahay kor midi dhanka midigee kor marka dhankaa kore laga dhaqo hoosa waa la jaleecinaya hoos ba haddana laga dhaqaa oo midigtii ah markii midigtaas lasoo dhameeya bidixda haddana la dhaqayaa saddex jeer baa saas la yeelaa haddii saddex jeer marka mararka hore marka hore marka geedka sidriga in la isticmaalo caleentiisa <clears throat> geedka sidriga marka waxaa loo isticmaalaya waxay tahay in wax lagu gooyo oomo oo kale ahaan waay ayb geedkaas caleentiisiibaa biyaha marka lagu shubanaya saasaa lagu dhaqaa marka ugu dambaysana barafuun baa lagu daraya kaafuur iyo waxyaabahaas si marka u usoo carfo meydkii <clears throat> isaga marka dhaqidiisu saasuu leeyahay ayb meydki marka haddii la yeelo saddexdaas haddii lagaga laga maarmi waayo in laga badiyana in loo badiyo ilaa shan toddoba meelaha laga dhigo ayb marka la dhaqaayana in la asturo uu asturan yahay ugu yaraan marka cowradiisu un in markaas la qariyo oo mare iyo wax lamida ah inta la yskaga leexiyo gacantana marka uu wax ku xirto khirqe iyo waxaas uu markaa saas ku dhaqo oo aan cawradii wixii dhammaa bannaanka lagu faydin ayb xataa culamada qaar waxay leeyihiin jirkiisoo dhanba in mara saas inta loogu daboolo hoosta un markaa laga dhaqo oon la arkin imaam alimaam maalik iyo sida uu dhahayo meydka marka dhaqidiisu qofku waa fardu kifaayo waayo waxaa laga yaabaa mararka qaarna fardu inay kugu noqoto qof muslima agtaada ku dhintay adi unbaa joogo marka inaad dhaqdaa lagaa rabaa dhaqidiisii marka axkaamteedii inuu barto in la barto w mashaakilka hadda ugu badan waxaa ka mida jiro dadkii eh, axkaamta iyo akhrisan jiray iyagu iyo yacnii xerta ahaaye fiqiga akhrisan jiray iyagu waa yaqaanaan sida loo dhaqo mararka qaar meelaha gobol waxaa arkaya marka <clears throat> qof baa dhimanayo naag ama nin iyoyaa qof baa dhimanayo markaas baa wax dhaqo nin walbaa wuxuu le ani weligay meyd ma dhaqin ma aqaan sida loo dhaqo markaasaa waxaa lasoo baryayaa waxaa laga yaabaa nin iska khuraafiya isagiina hadhow marka wuxuu leeyahy aawe diinta aa sheegeysaan meyd ma dhaqi kartaan hataa si loo dhaqa ma taqaanaan marka taasoo kale ma fiicna dadka ahlu inay bartaan fiqiga iyaga u owleysan oo kasi karo waa ka wax sawaabka iyo waxaan sawaabka ahayn iyagaa fahmi karaba ayb waxaan garanaa qof inta meel ku dhintay naag wax dha naag dhaqdan la waayen ayb oo markaa naag yacnii dad iska khuraafiyiin oo weliba khuraafada ku talax tago baatiniye ah loo la raadiyo lasoo bariyey marka waxaasoo kale waa wax dadkii inay diinka ka jeedisaaba laga yaabaa taasoo kale ayb marka qofkii yaqaano inuu baraa fiican dadka nacam mararka qaarkoodna waa fiican tahay in dadka si baraatika aba loo bara nacam masaajidyada iyo kale waa ay ku fiican tahay nacam in la tuso qofkii qof la dhaqaayo nacam in la tuso xataa dadku say u bartaan ayb wayugasalu lmayitu witran baa la dhaqaa naag marka naag unbaa dhaqaysa sida badan ninkeeduna waa dhaqi karaa ayb naagta naaguhu inay naaga naag dhaqaan maxaa yeele rasuulka calayh isalaatu wasalaam gabadhiisii zaynab waxaa dhaqeen umu cadiya ayaa dhaqeen naagaa dhaqeen zawjkuna wuu dhaqi karaa naagtiisa xadiidkii caaisha soo arooray cali laftirkiisa faadime isagaa dhaqay caaisha waxay tidhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu rasuulka ma uusan dhaqeen ilaa nisaa'uhum baa dhaqi lahaa waxa hadda iga tegay hadday ii laabnaan lahaayeen nebiga anig annaga unbaa dhaqi lahayn laakiin hadda waa iga soo tagtay waa i dhaaftay ayb xadiid sidaas oo kalena waa jiraa nebigu uu leeyahay haddaad iga hor dhimato on ku dhaqo on ku kafaniyo on ku duugo marka zawjka iyo zawjadu waa isdhaqi karaan naagtu iyada war badan kama taagna ninkee ninka inay dhaqi karta ninkeeda laakiin warka badan wuxuu ka joogaa ninku naagtiisuma dhaqaan aadi ugu badan taas qaar marka waxay leeyihin ma dhaqi karo maxaa yeeley zawjiyadii waa baaba'dayba ninnimadii waa dhammaatay ajnebiba iyay ka noqotay waaas marka waa iska ra'yiway dhaxlaysaa oo ciday ka tirsana dhaxalkiisii bay wax ka leedahay se marka laakiin hadday ninkii naagtii ay dhimato maxaarim iyo naagaa joogo yaa dhaqaayo markaas naag baa dhimatay waxaa meeshaan ninkeeda ma joogo maxaarimteeda walaalkeed iyo aabbaheed iyaa joogo iyo naago bis naagaha dhaqaaya marka maxaarimta ma dhaqaayaan maxaarimta iyagu ma dhaqayaane naagihii unbaa dhaqaya saasuu imaam maalik i leeyahay iyo aimada badankood saasay dhahaya ayb oo rasuulka gabadhiisaas waxaa dhaqeen waa kaan umucadiye iyaa dhaqeen ayb wayukafanu waa la kafaninayaa meydkii fii alaaثati ahwaabin saddex maro ayaa lagu kafaninayaa biidin cadcad laysa fiihaa dhexdeedu ousan ahayn uusan ka mid ahayn qamiisun qamiis walaa cimaamatun iyo cimaama marka laysa fiihaa qamiisun walaa cimaamatun shaaficiyada ama imaamu shaafici isaga tafsiirkiisa waxaa weeyaan qamiis iyo cimaamo inuunan ku jirin ayb waxaan ujeedaa laba tafsiir baa meeshan ku kala jirto laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatu qamiis iyo cimaamo maba ku jirinba waa saddex maro oo maro maro waa maryo waaweyn iska ah qolaa kale waxay leeyiin marka saddexda maro ayaan qamiis iyo cimaamad ahayn ee qamiiska cimaamaddu waa iyagu waa waa ku jiraan calaa daalika shanay noqonayan marka wax lagu karfaninaayo laakiin sida xooga badan waxaa waaye saddex maro bis qamiis iyo cimaamad midna inaan lagu darin saddex maroo caadi ah haddii hal maro lagu karfaniyana dhib ma laha wاlmarأaةu naagtana fii khamsati ahwaabin shan maro ayaa lagu karfaninayaa biidin oo cadcad oo iyada gorgorad iyo xun loo sameeyo ayb hoosta marka looga waxeeyo wayukabaru calayhi meydka korkiisa waa la kibaartaa arbacu takbiiraatin afar allahu akbar yaqra'u اlfaatixata buu akrinayaa bacda اluulaa tan hore kadib wayusallii cala الnabiy nebigu ku salinayaa salى اllahu عalayh ali waslama bacda haaniyati tan labaad wayadcuu lilmeyiti meydku u ducaynayaa bacda aaliati marka wayadcuu lilmeyti buu u ducaynayaa bacda aaliati takbiirada saddexaad sidan buu dhahayaa allahuma ina haadaa cabduka wabnu cabdayka ilaahu kan waa addoonkaagii labadaadii addoon baa iska dhaleen kharaja min rawxi dunyaa wascatihaa adduunyadii waasacnimadeedii iyo raaxadeedii buu ka baxay wamaxbuubuhu ayb wa axibbaa'uhu laidin qoraa waaas wamaxbuubihi waaxibbaa'ihi wamaxbuubihi waaxibbaa'ihi ayuu ka baxay oo ka tegey ay kharaja min maxbuubihi buu ka baxay kii isaga jeclaa eh, ayb maxbuubkiisa ahaa wa iyo kuwii jeclaa ayb fiihaa dunyada dhexdeeda ahaa haddii la dhaho wamaxbuubuhu waaxibaa'uhuna fii haada unbaa khabar looga dhigaa buu ka tegay iyadoo wa maxbuubuhu iyo wa axibbaa'uhuna fiiha ay adduunyada joogaan ilaa dulmati اlqabri buu u baxay qabriga mugdigiisii iyo wamaabuu u baxay huwa isaguba laaqiihi ou la kulmaayo kii la kulmaayo uu yahay kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak wa anna muxamadan cabduka warasuuluk wa anta aclamu bihi minaa saasuu ka marqaati kici jiray laakiin ilaahu adaan nooga cilmi badan allahuma inahu nazla bika adiga xaggaaga u degay wa anta khayru manzuulin bihi kun lagu degana kan ugu khayr badan baa tahay adiga wa asbaxa faqiiran ilaa raxmatika wuxuu noqday naxariistaada mid u baahan oo faqiir u ah wa anta haniyun adiguna qani baa tahay can cadaabihi cadaabkiisa waa ka deeqtoon tahay maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum waamantum waqad ji'naaka waanu kuu nimid raaqibiina inagoo dalbayna ilayka adiga xaggaaga wax ka jerinayno naxariis u jerinayno shufacaa inagoo shafeecayna lahu isaga u ergeynayno ayaanu nimid salaatuljanaasada marka waa shafaaco waa la raadinayo qofkan dadka nool ay ninkan ilaahay uga raadinayaan allaahuma in kaana muxsinan hadduu ahaa fazid ilaahu kordhi fii ixsaanihi ixsaankiisa wain kaana musii'an hadduu ahaana fatajaawaz canhu ilaahu iska dhaaf walaqihi ilaahu la kulmi biraxmatika naxariistaada ridaaka naxariistaada sababteeda ridaaka la kulmi raalli ahaanshahaada waqihi ilaahu ka kori fitnata alqabri wacadaabahu qabriga fitnadiisa iyo qabriga cadaabkiisa wafsax lahu fii qabrihi ilaahu qabrigiisa u waasici wajaafi larda ilaahu dhulka ka fogey can jambayhi labadiisa dhinac walaqihi ilaahu la kulan sii biraxmatika naxariistaada darteed almna nabadgelyo min cadaabika laga aamin noqdo xataa tabcahahu intaad ka soo bixiso aaminan isagoo nabad galay ilaa jannatika jannadaada intikaa ah usoo saarto biraxmatika yaa arxama araaximiin wayaquulu fi raabicati markaa faraadna wuxuu leeyahy allahuma laa taxrimnaa ajrahu walaa taftinnaa bacdahu waqfir lanaa walahu wayusalimu waa salaama noqsanaya bacda araabicati midda afaraad kadib marka ducooyinka waa macruufo waa la yaqaanaa kutubta adkaartay ku taallaa salaatuljanaaزada marka nin haddii uu yahayna madaxuu ka istaagayaa naag hadday tahayna dhexda saasuu nebigu yeeli jiray musallay lahaan jirtay in lagu tukado masaajidkana waa bannaan tahay in lagu tukado ayb oo nebigu badanaa wuxuu ku tukan jiray meel bannaan oo janaazada loogu talagaloo la geey jirayaa jirtay way wanaagsan tahay marka sidaa in la yaabo haddii masaajidka lagula tukada janaazada la keenana wax maanica ma laha caaisha radia allaahu canhaa baa waxay tidhi sacd ibnu abi waqaasa dhintay baa la yidhi markaasay tihi janaazadiisa isoo marsiiyo masaajidka keena aan ku tukado dadkiiba marka waxay aragtay inkiraayo oo dhahayo janaaso maa masaajid lagu tukadaa iyo wax cusubaa la keenay iyo markaase waxay tihi dadka wax aynan aqoon u lahayn inay ka hadlaan degdegi ogaa waxaynan aqoon u lahayn inaysan ogeyn yay ka hadlaayaanay tiri dadkii wallaahi maa sallaa rasuul lahi rasuulu llaahi salى اllahu alayh waali wasalam ibnay bayda ila fi اlmasjid nebigu ibnai bayda masaajidka unbuu kula tukaday meel kale ma geynin janaasadooda marka intaad ogtihiin ka hadla waayo intaydnan ogeyn iska aamusa waxba ka haddaydnan ka aqoonin janaasadii marka masaajidkii in la keeno la keeni karana taasaa tusaysa ayb <clears throat> ragcada takbiirada koowaadna marka waa faatixada istiftaax ma laha tan labaad waa salliga tan saddexaadna waa ducadii tan afaraad waa lagu salaamo noqsadaa شhan لح toddoba waa la sheegay takbiiraadka in la gaarsiiyo laakiin culimada markii dambe afartan un aada agtooda mutaqarir ka noqotay wayudfanu fii laxdin wayudfanu waa la aasayaa qofka waa la duugaa fii laxdin god baa lagu duugaa il il allaxdu lanaa washiqu ligayrinaa buu nebigu laxdiga waxaa weya godka marka la qodo hoosta marka la gaaro gunta hoose gees in loo qodo haddana waa il kaasaa afdal oo fadli badan haddii dhulku ay suurtagalku uu ku yahay haddaan laga qodi karinna caadi marka dhexda un in laga dilaaciyo laga jeexo bis wayudfanu waa la aasaa meydkii fii laxdin ama fii luxdin god baa lagu aasaa labada waa la dabdiyey mustaqbila alqiblati qiblada isagoo loo jeediyey oo qiblada isagoo qiblada u jeedo wa waa la siibaa min qibali ra'sihi madaxiisa xaggiisaa laga soo siibaa birifqin si tartiib ah meydka see loo gelinaa qabrigana qabriga geeskiisaa la dhigaa weliba waxaa la dhigayaa dhanka lugta dhanka lugihiisu ay marayaana la dhigaa xaggaas <clears throat> godku markuu sidaasoo kale u qodan yahay meydka meelna lugihiisaa loo dhigaa meelna madaxa in la dhigaa la rabaa soo maaha meesha lugaha xigto ayaa la dhigayaa meydka dhinacaas horta meeshaasaa laga soo gelinaa marka qabriga lugtiisaa laga soo gelinayaa meydka madaxaana laga soo qabana marka madaxiisii baa marka tartiib loo soo siibaya laga soo qabanaya waa lasoo qaaday waa lasoo wadaa waa lasoo wadaa waa lasoo wadaa ilaa iyo meeshii madaxa la keeno xaggee marka madaxaa laga soo siibay laakiin xaggee laga soo geliyey qabriga lugta dhinaceeda meeshii lugaha la dhigi raba waxaa la diidayaa marka meeshii madaxa la dhigi rabay in laga soo geliye hadhow marka ilaa lugaha xaggaas loo sii geeyo ayb birifqin si tartiib ah wayaquulu wuxuu dhahayaa aladii yulxiduhu midka iilka dhigaayana bismi اllaah wacalaa milati rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam inuu sidaa yidhaahdaa la sunneeyaa markuu madaxa dhulka u dhigaayo bismi اllahi wacalaa milati rasuuli lah marka dad yaqaan inay dhigaanaa fiican kutuur ma aha midda kale qofka dhigaya laftirkeedana waxaa sunno ah qof habeenkaas jimaac soo sameeyey inuusan noqonin oo nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa la duugaayey cuhmaan xaaskiisa markaasuu wuxuu yidhi ayukum lam yuqaari fi leyla yaan caawa haweentiis usoo tegin oo godka gelaayo oo godka markaa gelaayo markaasaa nin asxaabtii ka mida ah istaagay asaa godkii galay dhigay marka ayukum lam yuqaarif lam yujaamicana laga wadaa marka wax ceebo ay leedahay male qofka dhigaya in la yidhaahdo marka haddaad xaaskaagii soo jimaacday xalay ha dhigin qofaan saas yeelina dhigaayo saa in la yihahdo amaani male nebigu waa sameeyey saxaabadii waa maqleen ayb marka taasaa iyadana marka sunnadii ah wayudjacu waa la jiifinayaa fi lqabri qabriga dhexdiisa bacda an yucamaqa gunta markii la gaaro kabacdi oo loo qodo hoos bacda an yucamaqa markii hoos loo qodo qaamatan qadra qaamatin joog nin joogiis intii leeg wa basdatan iyo yanii qadra basdatin nin yani ballarkiis in la eg yacni dherar iyo jief wax la eg ayaa qabrigii marka lala ekaynaya la qodaya wayusadaxu dhulkaa lala simaya alqabru qabrigii waa la tasdiixinaya labaa marka shaaficiyada dhexdooda marka meeshan ka jirta qabriga sida la yeelayo tasdiix iyo tasniim shaaficiyada iyaga marka agtooda waxaa mufadal ka ah tasdiix qabrigii in isaga dhan aan wax kurusa aan loo yeelin oo la simo marka dhulkaa lala simaa marka la leeyahayna macnaheedu maahan dhulka ayaa calaa wajhi اlardi baa lala simaa maahane hal taaka in kor loo qaado waa bannaan tahay laakiin taakada kor ha loo qaadee waa un waa waa waa la simaa isaga dhan marka dhinaca kore in marka kurus camal laga taago ayaynan iyagu ogolayn tasdiixaasay ay yihiin oo walaa yusanamu lama kurusaynayo madhabka iyagu marka shaaficiyadu kaas waa qabriga nebiga marka waxaa la sheega laakiin inuu ahaa musanam mid kurusaysan u ahaa sida alqaasim ibn maxamed ibn abi bakr uu wariyey caaisha wuxuu yidhi ifeyd qabriga nebiga waxaan arkay saddex qabri oo musanam oo iyo dhan kurus oo kale u samaysan sidii kuruska wayusadaxu waa la fidiyaa alqabru qabrigii walaa yubnaa calayhi lama dhiso waa la fidiyaa lama dhiso tasdiixa marka afdal ah tasniimkuna waa iska sunna waa bannaan yihin marka qabriga hay-ada loo samaynayo waa sidee tasdiix iyo tasniim labadaba bannaan yihiin hal taakana inuusan ka badnaanin taakada aan sheegaynana waa la dhisaa maahane dhagaxa la dhisaayo waa inuunan taako ka badnaanin lagama wadee dhagax lagu dhisi maayee waxaa weya caradu waa inaynan taaka ka badanin xadiidta qaarna waxay leedahay walaa yusaadu calayhi ma laga badin kara in la siyaadiyo ma la ogolo oo la siyaadiyo ciiddii laga qoday in laga badiyo lama ogola calaamad in loo sameeyo waa bannaan tahay oo hal dhagax inta lasoo qabto la kor saaro calaamaddu waa bannaan tahay qabriga cuثmaan ibnu madcuun uu nebigu ku sameeyey geed in laga taago oo markaa calaamad looga dhigto qofka ku garto qabrigii marka eh, qofkaasi way bannaan tahay laakiin dhismaha maya walaa yubnaa lama dhiso calayhi isaga korkiisa lama dhiso oo qabrigii marka dhismo looma yeelo maxaa yeeley lianna alqabra beyt lbilaa qabriga waaba meel loogu talagalay baaba oo in lagu waana qaato waxaan inay meel baaba ay tahay qof walba saa u dambaysa u ogaadaa la rabaa in la dhiso marka maaha masaajid in laga dhigtana ma bannaana imaamu shaafici raximah اllah waxa uu yidhi waakrahu an yucadama makhluuqu xataa yutakada qabruhu masjida ayb makhaafata alfitnati calayhi wacalaa man bacdah ma raba buu yidhi mana jecli in la dhiso qabriga masaajid in laga yeelo meel lagu tukada laga samaysto taana marka wuxuu yidhi waxaan u cabsanayaa qofkaas inuu ku fidnoobo ama kayrkiisba uu ku fidnoobo ayb <clears throat> qabri marka lasoo reebaayana ma jirto mid nebi iyo mid keyrkii ah oo lasoo reebaayana ma jirto xaashiyooyinka qaar baa waxay dhigaan meeshaan marka walaa yubnaa calayhi wayustanaa waxaa laga soo reebayaa ay leeyihiin qabuura ah, alambiyaai wasaalixiin iyo qofkaas marka ma fahminba nacam cillada qabriga in loo dhiso loo muuneeyo loo reebayso ma fahminba maxaa yeeley cillada waa in la caabudo yaa laga cabsanaya oo lagu fidnoobo soo ma garana imaamu ibnu xajar wuxuu leeyahay wa qisatu الصaalixiina kaanat mabda'a cibaadati اlawthaan saalixiinta qisadoodu waxayba ahayd meeshii sanam caabudnimadu ka bilaabatay xadiiثani markay sharxayeen alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaa loo diiday masaajid in qabri laga dhigo ama la dhisay waxyaabahaas waxaa loo diiday qofku inuu ku fidnoobo u caabudo marka cilada marka hadday cillo xadiidta ka daahir oo ka muuqata ay tahay yaa marka lagu fidnoobi ogyahayna qubuuraha kuwa saalixiinta soo maha iyaga hala dhisa haddii la yidhaha marka ka waran wixii xukunka uga owleysnaabauba leeyahay halla almancu yacni qubuurta ambiyada iyo saalixiinta inaan la dhisin ku owlaysanba oo qubuuraha kale uga habboonba maxaa yeele iyagaa maxal waxay u yihiin in la caabudan ee nin iska caamiyo qof garanaysa aan jirin inaan lagu fidnoobin baaba la arkaa laakiin fidnada xaggay ka imaanaysaa oo qabriga sanamka laga dhigana muxuu ka imaan karaa qofka saalixa ama nebiga qubuurtu in la caabudi doono oo ay sanam noqon kartana waa sheegay nebiga sal slam allaahuma laa tajcal qabrii wasanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudayo haka dhigin buu yidhi qabrigayga sanam la caabudo haka dhigin maa macnaa taas haddii qubuurtu aan laga cabsanaynin in la caabudo lama dheheen sidaas saa lama yihaahdeen ayb marka wuxuu leeyahay walaa yubnaa calayhi lama dhiso qabriga korkiisa walaa yujasasu lama nuuradeeyo walaa ba'sa dhib male bilbukaa'i ooyin cala lmeyiti meydka meydka loo ooyo min gayri nawxin qaylo la-aan walaa shaqi hawbin maro dilaacinteed la-aanteed iyadoon maray waxaas la dildilaacinin laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliyati waytaas ooyintuna waa bannaan tahay oo nebigu markuu ibraahim ka dhintay waa ooyey markaasuu wuxuu yidhi ina alqalba la yaxzan wa ina alcayna latadmac walaa naquulu ilaa maa yurdi rabba qalbigu waa murugoonayaa indhaha waa ilmeynayaan wax rabbi raalli garaaya maahane wax kalena ma dhahayno carabka waa marka wax cadaabka keenaya ooyinta waa banna qofka qof uu jeclaa hadduu ka dhinto laabudda inuu saameynayo bacd almutasawifa ayaa waxay yidhaahdaan ninkii ilmihiisa ay dhintaan ama qofkii uu jeclaa dhintay ee aan qoslin yaqiinba ma haayay dheheen ayb yaqiinna ma haayo waana nin argagax ku jiro oo sabar male bay dhaheen nacam iyaguna marka sabarkii iyo waxaynan kala farqi karin wax kale nacam ayb maxaa yeelay yani rasuulkii oo cid ka sabar badan oo ka tawakul badan aysan jirin yaa wiilkiisa u ooyey nacam wiilkii kale zaynab ay dhashay markii loo keenayo halkaa uu ku qabtayna isagoo naftu ay ka sii baxayso qararaclaynayo ilinaa kasoo booday nebiga calayh isalaatu wasalaam marka midaasi markii la yidhi yaa rasuul allah adigiina maynaysaa markaasu wuxuu yidhi waa naxariisuu yidhi midaan naxariis haddii bal waxaaba laga yaabaa qofku hadduuna naxariistaas lahayn oo qalbi adag yahay waa shumi ku jira isaga marka iyo xumaan ku jirta markaa wuxuu yihi wayucazaa waa loo tacziyeeyaa ahluhu meydka ahalkiisa ilaa alaaثati ayaamin saddex maalmood min dafnihi duugistiisa ka bilow saddexdanna marka qayd xoog badan kuma soo aroorinoo ninka laga dhintay markaad aragto inaad u tacsiyeysidoo marka tacsiyaduna wax alfaad mucayana maahane wax isaga aa ku sabar siinayso meydkaanna ku ilowsiinayso unbaa la rabaa yacnii dhibaatada hayso aad ku ilowsiin kartid ayb waxaa kaloo kutubta shaaficiyada sheegaan aad mashhuur ugu ah inay xaaraan tahay in layskugu yimaado me ninkii geeridaas in layskugu tago lagu xoolo qasho ama lagu cuno cunto lagu cuno badar lagu cuno ijtimaacana waa xaaraam waa la reebay waa bidca munkara cuntadana waxaa weeyaan marka in la sameeyo iyaduna marka <coughs> waa xaaraam xadiidna waa ku soo arooray jariir bn cabdillaahi albajali uu wariyey kunaa nacudu alijtimaaca cinda ahli اlmeyiti wa sancata aطacaami min الniyaaxati waxaas niyaaxan ku tirin jirnay uu yihi xadiid sunanka ku jiro saxiix ah kutubta shaaficiyaduna waxay leeyihiin waa bidca weliba qaarka sharaxa sida e, muqniga oo kale wuxuu ku darayaa waa bidca qabiixa inay tahay ayb marka iyadu taasna male e, wax ma walaa yudfanu lama aaso inaani laba fii qabrin qabri laguma duugo ilaa lixaajatin baahi maaha xaajo inay timaaday daruuro keenta maahane laba in hal qabri layskula duugo ma ma aha intaa marka wuxuu ku dhameeyey kitaabu salaa ayb dahaaradii iyo marka salaaddiibu yaa halkaa noogu dhammaatay wabilahi towfiiq sal اllah slm ala nabina mxamedi wala ali